بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث الثاني عشر حديث كاللبية طبنات ترك ما لا يعني والاشتغال بما يفيد وحكاهد لي حديث كني سيدا عنوانكيس أما مقعيس كموقضة waxa aan faa'iidada kuu lahayn ama umuurta adiga aan ku qusayn inaad ka gaabsato oo waxyaabaha adiga faa'iidada kuu leh ama faa'iide adduun ha ahaato ama faa'iide aakhare ha ahaatee waxyaabaha adiga gaar ku khuseeya ee nafcigoogu uu kuu soo noqonayo waxa inaad ku ekaato xadiidkan afartii dhinac dhinacii raawiga ka hadli mayno waayo waynu soo marnay xadiidkani waa xadiidka labiyo tobnaad raawiga warinayaana waxa weeye abi hurayre abi hurayrena xadiidkii sagaalaad baan kusoo barannay kolkaa dib ugu noqon mayno hadduu rabbi ogolaado xadiidkani abi daawuud markuu ka hadlayey wuxuu yidhi diinta marka afar isla eg laga dhigo qayb ka mida wey waa rubucu diin ninka xadiidkan bartaa diinta oo afar loo qaybiyey qayb buu bartay maaha macnaheegu ninka macnaysta uun waa ninka qaabka loo hadlayo rasuulku u ujeedo uu fahmaa diintoo afar isla eg laga dhigay qayb ka mida ayuu xadiidku ka hadlaya culimada qaar waxay yidhaahdeen maya diintoo afar isla eg laga dhigay maaha xadiidku wuxuu ka hadlayaae diinta markii laba isla eg laga dhigo laba qayb ka mida ayuu xadiidkani ka hadlaya waayo diinteennu waa ficil waxaad samayso iyo waxaad ka tagto xadiidkani wuxuu ka hadlayaa wixii laga tegayay oo dhan alla wixii qofku uu ka tegayey ayuu ka hadlayaayo waa nisfu diin haddaba diinta nuskeed ama badhkeed weeyaan xadiikani an abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey radia allaahu allaha raalli ahaado canhu abi hurayre allaha ka raalli ahaade qaala wuxuu yidhi abi hurayre qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam min xusni islaami lmiri qofka qofka islaamidiisa wanaageega waxa kamida buu rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam tarkuhu qofka ka tegidiisa maa shay uu ka tago shayga oo laa yacniihi isaga aan qusayn oo waxba ayna uga dan ahayn waxa aan qofka dani ayna ugu jirin inuu ka tagaa islaamidiisa wanaaggeega ayuu ka tirsan yahay buu rasuulku yihi xadiidkan xagga naxwaha haddaan eegno masaa'ilkii la odhan jiray khabarka in waajib xagga hore loo mariyo ayuu xadiidkani ka mid yahay min xusni islaami lmari intaasi waa khabarkii xagga dambe in la mariye ahaydoo xagga horea la mariyey waana waajib welibana horumarintaasi yaa garanaya sababta uu u waajibay min xusni islaami lmari in xagga hore waajib loo mariya sababtaa khabarka xagga hore loogu mariyey ilan waa mubtade sababta ayaa garanaya khabarka waajib xagga hore loogu mariyey maxaa tidhi waa mudaafunileyam xagga horaa la mariyaa su-aashaasi waynu marnay cashiradaynu marnay bay ka mid ahayd kolka waxaan doonayaa khabarkan waa waajib in xagga hore la mariyaa xadiidka asalku wuxuu ahaa tarkuhu maa laa yacniihi min xusni islaami lmari saasuu af carabigu ahaa af carabi ahaan marka la doonayo tarkuhu maa laa yacniihi min xusni islaami lmari waayo ka laga warramaya waa tarkiga tarkigu maadaamuu laga warramayo xagga hore inuu maray ahay khabarka lagaga warramayana waa min xusni islaami lmari kolkaas sababta ayaan doonayaa waajibuu u noqday yaa ku soo biiraya cabdiraxmaan wuu ka hadlay sheekh ibraahin haye haye jaar iyo majruurka oo min xusniya ayaa ku tacaluqaya tarkiga hadday tarkiga ku tacaluqaan mubtadihii iyo khabarkii mid baad ka dhigaysaa waayo tarkigii waa mubtade jaar iyo majruurkii khabarka ahaana hadday isagii ku tacaluqaan dee shayga iyo waxaa ku tacaluqaa midun weeyaan kolkaa mubtadihi khabarku labay kale ahaan jireen sheekh ibraahim tada tarkuu ku jirtaa tadaasi mayna ficil sheegaynin may ma sheegayso waa ismi waa masder eeg waxaynu odhan jirnay qaacidaynu qaadanay ereyga saddexda xarafa haddii ka labaad la xarakeeyo la fadxiyo waa ficil baynu hi ka labaad haddii la xarakeeyo taraka haddaad tidhaa taraka oo ra'da aad fadxiso waa ficiloo wuu ka tegey weeyi laakiin haddaad xarafka labaadoo ra'da aad reebto oo tarkun tidhaa waa masder baan iska ogeyn ee tarkii hadda ra'du ka labaad wuu reeban yahay qatala waa ficiloo wuu dilay weeyi markaad ismi ka dhigaysa maxay noqonaysay qatlun ee qatalata ka labaad umaad reebaysay qatlun fataxa saw ficil maaha oo u furay ma markaad ismi ka dhigaysa dee fataxa labaad baad reebi jirtay inaa fataxnaa laka fatxan fatxan waa ismio tanwiinta ama daliilu ah kolkaa tacdaasi ma sheegayso ficil oo waan aragnaa sheekh ibraahim baa hadda soo saaray khayr allah ku siiye sheekh ibraahim wuxuu ihi tarkuhu damiirka ayaa wax wata bu i w watase waa anu damiir waxa weeye mubtadahani damiirbu wataa damiirkan baa u noqonaya jusulkhabar af carabiga toddoba masalo oo qura ayaa la yaqaanay damiirku wax la soo maray inuu noqdo damiirku waxaan doonayaa damiirku wax soo socda inuu u noqdo toddoba masalaa la yaqaanay kolkaa damiirku waa in xagga hore la mariyaa shayga uu noqonayo damiirka ayaa khabarka u noqonaya haddii xagga dambe la mariyo af carabigii meelka dhac bay noqonaysaa saasaa xagga hore loo mariyey markaa min xusni islaami lmari qofka islaamidiisa wanaageega waxa ka mid a ah buu rasuulku yihi sal allahu calayhi wasalam tarkuhu qofka ka tegiddiisa maa shay uu ka tago shayga oo laa yacniihi isaga aan qusaynin ama isaga aan waxba ayna ugu jirin culimmadii salafkeenna waxaa laga hayaa inay yidhaahdeen man sa'ala maa laa yacniihi samica maa laa yurdiihi man sa'ala ninku hadduu su'aalo bay yidhaahdeen maa laa yacniihi waxayna waxbaba uga dan ahayn haddaad dadka weydiiso samica waxaad maqashaa maa laa yurdiihi waxaan ku raali gelinaynin waxaadan ku farxaynin maqaalada culimmadu way isku qabteen ciddii iska lahayd qolo waxay yidhaahdeen khaliifkii shanaad ee cumar binu cabdulcasiis ayaa laga hayaayo dee nin cadaalad le buu ahaa cadaalad nin cadaaladdu ay ku gebagabootay buu ahaa cumar binu cabdulcasiis waa la sumeeyey oo markii la arkay cadaaladiisa iyo wanaagiisa ayay ragan doonaynin khilaafaduna ay u muuqato ayaa isdhaafiya isyidiyo waa la sumeeyey suntaa ayuu u dhintay cumar binu cabdulcasiis oo khaliifka ihi waa ninkii kelmaddan ku qowlayay weeye xaaskiisa khaliif baa dhalay walaalkeedna khaliif buu ahaa ninkayguna khaliifkii muslimiintu ahaa maalintii khilaafada loo magacaabay guriguu galayo wixii dahab ay lahayd buu tiriyey wuxuu yidhi ama ama ama aakharo iyo ilaahay dooro ama adduunyadiiyo dahabkaaga midbaa dooran buu yidhi haddaad ilaahay dooranayso delen dad waxaynu ahayn ummadda xukumaysay oo qoys ummadda khaliif u ah ahayn oo hantida ummadda ayna soo gelaysaye hantidan bangiga islaamka dhig buu yidhi dahabkanaad hayso oo dhan aabbahay baa ii iibiyey iyo hadiyad buu walaalkay iigu soo diray iyo heel baa lacagtaa lahaa iyo waxaa lama yeelay buu iy yidhi kol haddii magacii ummadda wax lagugu keenayo lacagtaasoo dhan iska gee buu yidhi bangiga islaamka gabadhii sidiibay u adeecdayoo waxalla waxay xoolo iyo dahab lahayd bankiga islaamka ayay dhigtay isaguna waa ninkii gurigiisa isagu dhoobada marin jiray ee isagoo ka shaqaynayo gacanta ka shaqaynaya gabadhii masar ay kusoo baxday xaaskiisa agtaagnayd markaasay ku tii maxaaskii khaliifkaa tahay ha dee ilaahay ka boqo ninka ka xijaabo bay ku tii ninkan guriga ka shaqaynaya markaasay ku tii ma nibaa ma gabadh baa ninkayga ka xijaabatabay ku tii waa ninkaygiiya oo ma khaliifkiibaabay tii ninkan guriga dhoobada la dhacaya haabay tii haddaba waan iska ah masar baan uga imide halkaasun baan ka noqon bay tii waxaan doonayayba weydiin maayo bay tihi halkiibay ka noqotay cumar binu cabdilcasiis ayaa kelmadan iska lahaa allaha ka raalli ahaadee culimada qaar waxay qabaan maye fudayl ibnu ciyaad ninkii la odhan jiray ayaa iska lahaa man samica man sa'ala maa laa yacniihi samica maa laa yurdiihi man dakhala maa laa yacniihi laqiya maa laa yurdiihina waa la yidhahdayo waa la qoraa qofku waxayna waxbaba uga danahayn hadduu dhex galu isku tuuro wuxuuna aan raaligelin ama uuna ku farxin ayuu kala kulmaa haddaba xadiikani waxa la yidhi waa min jawaamici kelimi xabiib calayhi salaau wasalaam nebi maxamed hortii baa la yidhi nebi maxamed hortii hadalkanoo kale nebi ku hadlay lama hayo ragga qaar baa yidhi suxuftii shiif iyo kuwii nebi ibraahim waxa ku qornaa baa la yidhi man cadda kalaamahu min camalihi qalla kalaamuhu ila fi ma yacniihi kelmadaasi oo nebi ibraahim suxuftiisii ku jirtay miyayna xadiidkan la macno ahayn man cadda kalaamahu ninka hadalkiisa ku tiriya ama ka soo qaada min camalihi shaqadiisa inuu ka mid yahay haddaad hadalkaagan inuu shaqadaadii ka mid yahay aad ka soo qaado qalla kalaamuhu qofkaa hadalkiisaa yaraada ilaa fii ma yacniihi waxa quseeyo unbuu ka hadlayaa ee dantu ay ku jirto unbuu ka hadlaya haddii uu ansaxay qowlkaasi oo suxuftii nebi ibraahim uu ka mid ahaa waxaa la leeyahay xadiidkeennana ka caamsano xadiidkeennani ficil iyo qowlba uu ka hadlayaa suxuftaa nebi ibraahimna kalaamka oo qura ayay ka hadlaysaa hadalka oo quray ka hadlaysaa ee afcaashii kamay hadal oo waxay ka hadlaysaa afcaashiiba ma aha waxay culimmadu yidhaahdeen xasanulbasri ninkii la odhan jirayee cibaadada badnaa waxaa laga hayaa inuu yidhi xadiikan erey la ah buu ku hadlaya waa taabiciintii oo xadiika macnihiisii sheegaysa adraknaa qowman kaanuu calaa saacaatihim ashfaq minkum calaa danaaniirikum wa daraahimikum waxaanu soo gaadhnay buu yidhi ummad saacadahooga uga lexejeclo badan sida idinku aad lacagtiina oo dirhamka iyo dinaarka aad u lexejeclaysiin dad saacadahooga ilaashada oo saacaduhu ay lacagta ugaga qaalisan yihiin oo saacad qura iyo daqiiqad qura aan bilaash ku bixinaynin ayaanu soo gaadhnay buu idhi xasanulbasri haddaba rasuulkeennu sal allahu calayhi wasalam xadiidka wuxuu ku yidhi min xusni islaami ilmari xusni waxaa la ogaaday ereygan xusni ah markii islaamka loo idaafeeyey islaamku laba u qaybsamaa ama qofkiibaa laba u qaybsamayo qof muslima oo welibana isaan islaamnimadiisa ixsaanku la yimid waa muxsinun fii islaamihi waa muslim haddana ixsaan buu la yimid iyo waa muslim oo ixsaan lama imanin kolkaa ka muslimka ah ee islaamnimada dhexdeeda ixsaanka iyo wanaagga ku samaynaya waxaa kamid a waxyaabaha dheeraadka ah inuu qofku ka dheeraadu ka tago dheeraadka ka tag baa lagu leey min xusni islaami ilmari waxa la yidhi rasuulku sal allahu calayhi wasalam muxuu u doortay islaamka oo iimaanka uu uga doortay muxuu u odhan waayey min xusni iimaani lmari min xusni iimaani lmari iimaan muxuu uga baydhay oo rasuulku islaamka ugu baydhay waxaa la yidhi ereygan xusnihi waa tarkiga iyo ficilka xidhiidh la leeyahay inaad iskaga tagto waxa aan ku anfacaynin ayuu ka hadlaya tarkigu waa wax la arki karo islaamnimaduna markay gaarka u baxday iimaanka barbar taallo acmaasha muuqata ayay ahaan jiray sida salaada iyo zakada iyo kolka waxaa la leeyahay tarkigiibaa muuqday maalaayacniga ka tegidiisa wuu muuqdaa islaamkuna wuu muuqdaa labada muuqata ayuu rasuulku isa siiyey iimaanku maadaamu qalbiga xidhiidh la leeyahay ilaahayna daalacanayo dee tarkigii oo muuqda iyo iimaankiioo qarsoon labadaa ayuu ka daayey iimaanku dee markuu islaamnimada ag yaalana sibaa loo macneeya markuu keligii yahayna sibaa loo macneeya sidaasuu rasuulku min xusni islaam ereyga islaam ah balaaqada ku jirtuu rasuulku usoo doortay uu iimaanka uga doortay waa taa almari baa meesha yaalla almari ereygan almari waa qof ama waa shaksi mar labaaba loo isticmaalaa mar-un baa la yidhahdaa mararka qaarna imruun baa la yidhahda imruun hamsaha u dambaysaa mar wow bay u qorantaa imruun hamsaha sida wowgaa loo qoraa marna alif baa loo qoraa hamsaha imraan marna ya baa loo qoraa hamsaha imriin waxay ku xidhan tahay hamsaha u dambeeya rabaa ka horaysa haddii rada la godo sida wowgay u qorantaa imruun haddii rada la kordhigana sida alif bay u qorantaa imraan haddii rada la kasriyana sida yada ayay u qorantaa imriin imriin waa qofka markaa ragga qaarna labka ayay ku qaydaan gabadha imraatun baa laydhaha tabaa lagu daraa imraatun haddaba maadaamu almari oo qof la yidhi labkiina wuu inoo soo hoosgelayaa dhadigiina wuu inoo soo hoosgelayaa min xusni slaami lmari tarkuhu maa laa yacniihi maalaa yacnigu waa maxay haddaba talow ereyga maalaa yacniga ah inaguba waxaynu u naqaanaa war waxani waa maalaayacni baynu nidha wax bilaa faa'iida ah markuu shaygu yahay ayaynu nidha waa wax maalaayacni ah maalaayacniga ha layskaga tago maalaa yacniga waxaa lagu tilmaamaa ama daabitkiisa laga dhigaa waxa weeye maa laa yatacallaqu bidaruurati alxayaati noloshaada waxyaabaha daruuriga kuu ah waxa aan xidhiidhka lalahayn waa adduunka marka la joogo ama salaamadaada iyo badbaadadaada aakharo qur-aanka waad ku badbaadaysaa oo salaada waad ku badbaadaysaa oo zakada waad ku badbaadaysaa oo ictikaafka waad ku badbaadaysaa waxyaabaha noloshaadan adduunka ee daruuriga ana aan xidhiidh lalahayn ee badbaadadaada aakharana aan xidhiidh lahayn labadaa dhinac baa laga eegaya waxaasaa maalaa yacni la yidhaa oo qofka muslimka ihi inuu iska daayo ayay tahay culimmadu xadiidkan suwar fara badan bay geliyeen marka hore labaa loo qaybiyaa ficilkaaga ficil inuu yahay ficil iyo tarki inuu yahay labadaasaa loo qaybin ficil iyo tarki waa laba qodob waa ficil iyo tarki haddana waxaa loo qaybin inuu yahay maalaa iyo maa yacni wax ku anfacayay faa'iida kuugu jirto iyo wax maalaayacni ah oo faa'iida ayna kuugu jirin laba laba ku dhufo haddaba eeg waxaynu ashyaa waxaad samaynaysa inuu ficil yahay waxaad samaynayso iyo inuu tarki yahay waxaad ka tegayso saw laba ma aha haddana shaygan aad samaynaysaa inuu yahay maa yacni wax ku anfacaya iyo inuu yahay maa yacni waxaan ku anfacaynin waa laba halkaasina halka horena waa laba laba laba ku dhufo waa afar afartaa waxaa la idhaha ficlu maa yacni ficlu maa yacni waa ictikaafkeennan oo kale shayga ku anfacaya ee faa'iidada kuu leh ama faa'iide adduun ha ahaada ama mid aakhara ha ahaadee ficlu maa yacni ka ku anfacaya samayntiisu wa tarku maa laa yacni iyo kaan ku anfacay ninka tegiddiisu labadaasiba waa maxmuud baa la yidhi oo qofka muslimkaa laga rabaa ficlu maa yacni kii ku anfacaya inaad samayso watarku maa laa yacnii kii aan ku anfacayna aad ka tagto labadaa afartii qodobayn ka hadlaynay labadaasi waa muhiim baa la yidhiyo qofka muslimkaa waa laga rabaa laba waa madmuuma waa kuwa laynooga digayo ficlu maa laa yacnii shayga aan ku anfacaynin een adduunkana kugu anfacayn aakharana aan ku anfacaynin ficlu maa laa yacnii ka aan maa yacnii iyo ka ku anfacaya ka tegidda aad ka tegayso labadaasina waa madmuun baa la yidhaahdaa kolkaa xadiidku wuxuu ka waramayaa laba maxbuub ah oo la jecel yahay oo qofka laga rabo iyo laba madmuum ah oo la neceb yahay oo qofka la doonayo inuu iska ilaaliyo labada lagaa rabaa waa maxay ficlu maa yacnii wa tarku maa laa yacnii ficlu maa yacnii maa yacnii ka ku anfacaya samayntiisa waa lagaa rabaa wa tarku ma la maalah yacni kaanku anfacaynka tegidiisana waa lagaa raba labadaasi waa maxmuud ficlu maalah yacni kaanku anfacayn samayntiisu waa ceebo waa madmuum wa tarku maa yacni kaku anfacaya ka tegidiisuna waa madmuum kaku anfacaya inaad ka tagtaa maaha wax wanaagsan afartaa ayay culimmadu u qaybiyeeno yidhaahdeen afartaa ayay hawshani iskugu iman waxaa la yidhaahdaa haddaba gaar ahaan maalaayacniga maalaayacniga maxaynu ku soo ururinaa xadiisku wuxuu ka hadlayaa baa layidhi afar qodob oo kale afartaa horeen haynay aan ahayn afar qodob oo kale oo maalaayacniga loo yaqaano shayga muxaramka ee diinteennu ay xaaraan ka dhigtay waa maalaayacni kuma anfacayo aakhare cadaabbuuba kuu soo jiidaya adduun iyo aakhira toona kuma anfacayo walow ninka maangaabkiihi laga yaabo shilimo yaryaroo hadda adduunyada uu helayo inuu shilimadan eego oo cadaabka aakhare uu ilaawo xaaraanoo dhani waa maa laa yacni baa la yidhaahdayo xadiidkana kula iskaga tag tarkuhu maa laa yacniihi xaaraani kuma qusaysee horta ka tag waa kow xaaraanoo dhan waa inaad ka tagtaa laba waxaad haddana ka tegaysaa makruuhaadka waxay diinteennu karaahiyo u aragtay hadalbadnida iyo sheekada badan iyo waxayna waxba kaaga dan ahayn makruuhaadka waxa makruuha ah su-aasha badanee wakuriha lakum qiila waqaala iyo waxyaabaha noocaasa maa laa yacni makruuhoo dhanna xadiidka ayaa ina faraya inaynu ka tagno waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee xadiidku ina faraya inaynu ka tagnaa waa mushtabihaad mushtabihaadku waxa weeye waxyaabaha adu kala garan weydo inay xalaal yihiin iyo inay xaaraan yihiin mushtabihaad baa la yidhaahdaayo xadiidkana ina amraya waa qodobkeenna saddexaad ee inaan ka tagno qodobka afraad ee xadiidku ina amraya waa karatulmubaaxaat baa la yidhahdaa waxyaabaha mubaaxaadka ee ilaahay inoo baneeyey inaynu isku ilowno oon ku talax tagno hurdada inaad ku talax tagto cuntada inaad ku talax tagto cabitaanka inaad ku talax tagto waxyaabaha noocaas oo kale ah isagoo mubaax ah oo diintu ay kuu ogoshahay ayaa haddana lagugu caayaya ama lagugu dhaliilayaayo waa ka rabbi odhanaya adhabtum ayibaatikum fii xayaatikum dunya macmacaankiinnii adduunyada ayaad ku soo laasateen macmacaankii adduunkii ayaad ku soo laabsateen oo adduunyadii ayaad dhex jirteen afartaa arrimood ayaa maalaa yacniga xadiidku uu ka hadlayo ee inaan ka tagna ay tahay afartaa weeyaan afartaa maxaynu ka dhignay markaa maxaynu nidhi waxaynu nidhi waa shayga muxaramka ah iyo shayga makruuha ah iyo shayga mushtabiha ah iyo shayga xalaasha ah in la badsado afartaa qodob afartuba waa waxyaabahan xadiidka uu ka hadlayo ee maalaayacniga ah ee qofka muslimka inuu iska ilaaliyo ama uu ka dheeraado la doonayo dhinac kale haddaynu ka eegno afartaasi afar bay usii qaybsamaan afartaa afar baa lagu dhufan doonaa waxaa la yidhi afartaasi afar kale ayaa jira oo lagu dhufto afarta kale lagu dhufanayaa waxa weeye oo qofka abwaabta ugu badan ee maalaayacniga uu ka soo galaa ay tahay baa la yidhi karatu nadra daymada badan qofka muslimka ah daymada badan waa loo diiday inaad dadka isha ku xadana waa laguu diiday si hoose inaad ukhaawisto lama ogolo diinteennu ma ogolo rasuulka dhaqankiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hadduu qof sii eegayo wuu sii wada jeedsan jiray dhaqanka rasuulku sisaas usii wada jeedsan jiray si una isha de wax loogu xadayo kale una u noqon haddaba karatu nadaraat baa la yidhaha daymooyinka badan laguma ogola waayo rag iyo dumarba rabbi baa la hadlay oo waqul lilmuminiina yaquduu min absaarihim indhalaab baa layna faray indhalaab ayaa layna faray sida dhaqanka madiina ree madiine dhaqankeega ree madiine dhaqankooga waa dhaqan aad wanaagsan qofka indhaha maad aragtay sidaa firig uga siiya halkani way jactadaa laakiin waad aragtay ree madiina waxaa lagu sheegi jiray welibana beryihii hore dad xishood leh oo indhahoogaasiba ay ahaan jiray dabacsanaan badan baa ka muuqan jirtay kolka waa dad xishood leh haddaba daymada badan ha badsanin daymada baa lagu leeyahay ha daymada lama badiyo daymada waa meelaha maalaayacnigu qofka ka soo galo daymada waa ko waxaa kaloo maalaayacnigu qofka uu ka soo galaa khuwaadkakhataraadka baa la yidhaha khataraadka afkaarta iska dheh wax badan oo aan waxba kaaga shan iyo toban ahayn inaad ka fikirto oo qalbiga ay kaaga soo dhacdood wakhtiyo badan ku bixiso fikir aan waxba dankaaga ahayn waa alafkaar alkhairaat walafkaar baa la yidhaha afkaartaasi wax wanaagsan ma aha waa laba fikirkaagana waa inaad meel wanaagsan un ka fikirto qur'aan iyo diin iyo ubadkaaga iyo hantidaada iyo wax xalaala adduun iyo aakhare waa inuu fikirkaagu ku ekaado laakiin waxyaaba xaaraan ah ama makruuhaad ah waa inaad fikirka ka ilaashato waa laba qodobka saddexaad qofku waa inuu iska ilaaliyo kasrat lalfaad hadalka faraha badan maa laa yacnigu meeluhu ka soo galo weeye ilayn qur'aankii rabbi wuxuu inoo leeyahay maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid kolka hadalka faraha badanina waa waxyaabaha maalaayacniga ah ee qofka loo qabsado ama loo raaco ugu dambayn qodobka afraad kasrat lxarakaati walkhuwaat tallaabada ama socodka badan iyo xarakaadka faraha badan afartaa waa inuu qofka muslimkii yaraysta baa la yidhaahdaa asalba qof socod badan inagu dumarkunbaynu cay u naqaanay heblaayo waa wareegta baa la odhan jiray qofku haddii ay cagba dhigi weydo waxay ahaan jirtay dhaliil bay ahaan jirtay kolka waxa weeye keliya dumarka un dhaliilkuma ahee rag iyo dumarba nin bababtahayo oo kolba meel u gudbayo u cararaya markaad aragto waxa weeye waa waxyaabihii in layska yareeya ay ahayd ee diinteennu ay inagula talisay weeye kolka afartaa afartii horaa lagu dhufanaya afar afar baad ku dhufan afar afar looma geynayo waa lagu dhufanaya afar afar marka lagu dhufto lix iyo toban qodob ayuu horta xadiidku ka hadlayaa oo lix iyo toban tobankuba maalaayacniga ayay soo gelayaan can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey radia allaahu allaha ka raalli ahaado canhu xaggiisi e qaala wuxuu yidhi abi hurayre qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allaahu allaha u naxariisto calayhi dushiisa oo wasallamo allaha salaamo ama allaha badbaadiye e, min xusni islaami lmari qofka islaamkiisa wanaaggiisa waxa ka mida tarkuhu ka tegiddiisa maa kii uu ka tago laa yacniihi aan anfacaynin ama ayna waxba uga dan ahayn shayga maalaa yacniga a tegidda aad ka tagtaa waxay ka mid tahay islaam wanaagaaga ayuu ka mid yahay buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam xadiidkani wuxuu waafaqsan yahay diinta si guud marka loo eego xadiidkii uu rasuulku lahaa alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahumaa mushtabihaat mushtabihaadkii in laga tago iyo xaaraantii in laga tago iyo xalaasha in la sameeyo unbuu xadiidkani ina farayaayo isla xadiidkaas ayuu waafaqsan yahay xadiidkani waxa kalu waafaqsan yahay xadiidkii cashirkeennii shalay aan ku soo qaadanay ee iyo tobnaad ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu lahaa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waa isku macno uun waxa ku shiki geliye iskaga tag ile waa maa laa yacniyo kuma quseeyeeh iskaga tag adduunna nafci kuu yeelan maayo aakharana ajri iyo abaal ku heli mayside waa dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaa ku shiki geliye iskaga tag oo waxa bilaa ah uun xaggiisa u gudub xadiikan iyo xadiikaasi dhinacaa markaynu ka eegnana waa isku macno qur wuxuu waafaqayaa xadiikani walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun buu ilaahay yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun waxba raacraacin ama hadaba socon shay adan aqoon u lahayn ka hadh baa lagu leeyahay shayga adan aqoonta u lahayn halkaa kaga tag baa lagu leeyahay waxaa kaloo la yidhaahdaa nebi maxamed waxaa ka sugan xadiis bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa axsana axadukum islaamahu midkiin marka uu wanaajiyo islaamnimadiisa fa kullu xasanatin xasano kaste oo yacmaluhaa uu sameeyo tuktabu waxaa loo qoraa bicashri amhaaliha laab baa loogu dhuftaa oo toban jeer baa lagugu dhufani ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo oo jeer baa lagugu dhufan toddoba boqol oo jeer ayaa halka xasano lagugu dhufan wa haddii islaamnimada aad ilaalinayso ood wanaajinayso wa kullu sayi'atin xumo kaste oo yacmaluhaa qofku uu sameeyana tuktabu bimiliha iyadoo kale hal unbaa loo qorayaa xataa yalqa llaaha ilaayu ilaahay la kulmo waa naxariista rabbi in xasanadiina toddoba boqol laynoogu dhufto sayiadiina laynooga dhigo ila waxay ahayd sabaqad raxmati adabi e ilaahay naxariistiisa ayaa ka badisay ilaahay cadhadiisa subxaanahu wa tacaala naxariista rabbi ayaa ka badan markaste xadiikaasina wuxuu sheegay islaamnimada oo la wanaajinayo oo ixsaan lagu dhex samaynayo waa adiga oo u caabudaya ilaahay sidii adigoo arkaya oo kale oo ixsaanka sidaa ula imanaya bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa kale soo saaray xadiikan waa isku macno oo isku dhinacbay ka hadlayaan waxaa jira isla xadii kale oo rasuulkeenna la weydiiyey sal llahu alayh wasalam saxaabadaa weydiiso waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah anu aakhaduu bimaa camilna fi ljaahiliya jaahiligii waxyaabihii aanu qaban jirnay marka haddaanu islaamnay ilaahay camalkii jaahiliga ma noo qabanayaayo ma naga xisaabaya camal jaahiligiinaloo qabanaya ma yahay rasuulku labuu u kala qaaday muslimiinta nin camalka jaahiliga aan loo qabanaynin iyo nin camalka jaahiliga loo qabanin labadaasuu rasuulku u kala qaaday sal allahu caleyh wasalam ninka islaamkiisa ixsaankula yimaada ee wanaajiya camalkii jaahiliga loo qaban maayo ninka intuu islaamo maalaayacniga iska ilaalin waayena camalkii jaahiliga waa loo qabanaya waayo rasuulku xadiidkaa markii su-aasha la weydiiyey wuxuu ku jawaabay amaa man axsana minkum bacda alslaam islaamka dabadii dabadiininka idinkamida ee ixsaan la yimaadee wanaajiyo islaamnimadiisa ee ka dhowrsada maalaayacniga ee ilaahay u caabudo sidii wuxuu arkayo oo kale ninka noocaas oo kale ah falaa yu'aakhadu biha acmaasha jaahiliga looma qabto waman asaa'a ninka islaamnimada kadib xuma sameeyana ukhida bicamalihi camalkiisa intuu muslimka ahaa uu sameeye xumaha ah waa loo qaban filjaahiliyati kii jaahiliga dhexdiisana waa loo qaban walislaami islaamka dhexdiisana waa loo qaban xadiidkaa bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray isna waa xadiidkaa u kala qaadaya qofka muslimka ah waa xadiidkaa u kala qaadaya qofka muslimka ah hadduu ixsaan la yimid camalkii jaahiliga inaan loo qabanaynin hadduuna ixsaan la imaninna camalkan intuu muslimka ahaa uu la yimid iyo kii jaahiliga uu kula yimid labadaba waa loo wada qabanaya xadiikani wuxuu inoo jamciye waxay culimmadu ku jamciyeen xadii isna saxiix ah oo ahaa qofku hadduu islaamo ina alislaama la yajubu maa qabla islaamku wixii ka horeeyey oo dhan waa dumiyaa haddaad soo islaamto wixii intii gaalka uu qofku ahaa uu qabanayey waa laga tirtirayaabuu xadiikaasi lahaa xadiikanina wuxuu inoogu kala qaaday qofka intuu soo islaamo haddana ixsaan la yimaada wixii ka horeeyey jaahiliga waa la tirtiraya laakiin qofka soo islaamee ixsaan la iman waaya kii intii xumihii uu muslimka intuu ahaa uu qabtayna waa loo cadaabi jaahiliga intii uu ahaa wixii xagga haddaba markaynu eegno ixsaanka ilayn min xusniba xagga xusniga marka laga eego xusniga labadaa xadiiee labadaba bukhaari iyo muslim ay soo saareen xusnulislaam bay ka hadleen iyaguna xusnulislaam islaamka oo la qurxiyo ama la wanaajiyo oo lagu qurxiyo tarku maa laa yacniihi oo lagu qurxiyo adoo ilaahay u caabudo sidii adigoo arkaya oo kale kolkaa xagga xusniga ayay ka hadleen labadaa xadiidba xagga tarkiga maa laa yacniga xadiidkan iyuu waafaqaya aayaad fara badan buu waafaqsan yahay ilaahay baa muminiinta ku tilmaamay wladiina hum can illagwi mucriduun muminiintu xagga lagwiga iyo hadalbadnida iyo buuqbuuqa iyo qaylada iyo waxaa kama helaan waladiina hum waa kuwa canilagwi buuqa iyo qaylada iyo lagwiga iyo maalaayacniga mucriduun ka jeedsada buu ilaahay leeyahay meel haddii maalaayacni uu soo galo qoladaa muminiintiihi ma dhex dabaashaane way ka jeedsadaan sidaa ayuu rabbi leeyahy aayado fara badan bay markaa ayuu xadiisku waafaqsan yahay isla axaadiis kale uu waafaqsan yahayna waa jiraan min xusni islaami lmari qofka islaamkiisa wanaagiisa waxa kamida buu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam tarkuhu qofka oo ka taga maaka laa yacniihi anqusaynin een anfacaynin ayuu iskaga tegaya culimmada qaar waxay yidhaahdeen qofku maalaayacniga hadduu ka tegi waayo shan maxkamadood oo aakharo ayaa maalaayacniga lagu saaraa shan maxkamadood ayaa lagu saaraa maalaayacniga dartii maxkamadda natiijadeedu waxay dooni bay ku dhammaanaysaa laakiin maalaayanigii shan maxkamadood buu u maraya maxkamada koobaad waxa la yidhaha hadduu qowl yahay lima qulta kada war maxaad sidan u tidhi lima qulta kada waa shay iska maalaayacniyon isaga qusaynin maxaa kugu kalifay yaa kugu qasbay baa la odhanayaa waxan miyaadan ogay nebi maxamed axaadiitiisa inay ka mid tahay man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut wuu inoo soo socdaa xadiikaasi ilaahay iyo qiyaamada qofka rumaysani hadal khayr ah ha ku hadlo hadii kale ha iska aamuso hadalka ayuu xadiikaasi saddex uqaybinaya hadalka saddex baa loo qaybiya intaadan ku hadlin hadalka waa inaad eegto hadalkaagani inuu khayr yahay iyo hadalkaagani inuu shar yahay iyo hadalkaagani inuuna labadaa midnaba ahayn waxaa lagu leeyahay uu rasuulku leeyahay ilaahay iyo qiyaamada ka rumaysani hadal khayr ah ku hadlo wixii sharana wixii kalena ha ka aamuso ka laga aamusayaa kolkaa waa laba waa kii sharka ahaa iyo kii mubaaxa ahaa een khayrka ahayna iska bannaanaa labadaaba waad ka aamusaysaa maxkamada koobaad waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa la soo saarayaa maxkamad la yidhaah lima qulta kalimata kada maxaad kelmadaa ugu qowshay iyadoo maalaayacniya maxkamada labaadee lasoo saarayana waxaa la yidhaahdaa hal nafacatka idaa qultahaa bal ka jawaab jawaabaha nasii wax ma ku tartay markii aad ku hadashay maalaayacniga markaad lawiga dhex dabaalatay lagwi adduun iyo aakharatoona wax makaa dari maxkamad noocaa la yidhahdaa la saaraya ka saddexaad waxaa la odhanayaa ama kiiska kale lagu soo oogaya wuxuu noqonayaa haldaradka low lam taqulha haddaadan kelmadaa odhan lahayn wax dhiba ah makuu geysan lahay talow haddaadan odhan lahayn kelmadaasi dhib makuula iman lahay ta afraad ee la soo saarayo ama kiiska afraad ee la weydiinaya wuxuu noqonayaa hal sakata farabixta salaamata min caaqibatiha hallaa sakata maxaad u aamusi weyday farabixta salaamata min caaqibatiha si cidhibteeda dambe aad uga badbaado ood aakhare u badbaado oo maalaayacnigu uuna kuu ururin ila maalaayacniga qaar baa xaaraan ah baynu nidhi oo laysku cadaabaaba maalaayacniga qaar baa makruuha oo ajri aan lagu helin laakiin aan lagu ciqaabaynin maalaayacniga qaar baa mushtabih ah oo mushtabihaadka soo gelaya oo mushtabihii isna u qaybsama qayb xaaraan ah iyo qayb maxaanku idhahdaa makruuh ah iyo qayb iska mubaaxa maalaa yacniga qayb baa mubaax ah kolkaa maxkamadahan shanta ah dee qaar baa kiisaskoogu xaaraan lagugu oogayo ay noqonayaan ugu dambayn maxkamadda shanaad ee maalaa yacniga qofka laga weydiinayaa hal laa jacalta makaanaha subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar maalaayacniga halka aad ka samaynaysay waxaa kaloo ku ag yaalay kelmadan iyo tasbiixdan subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar maxaad maalaayacniga tan ugu bedeli weyday ragga qaar sida sheekhii jardaani la odhan jiray oo kale kitaabkiisii aljawaahir la odhanayey wuxuu ku sheegay in shantaa maxkamadood qofka maalaayacniga dhex gala ay sugayaan oo aakhare la marinayo ayuu ku sheegay shantaakiis ayaa sugaya buu leeyahay waxaa kaley culimmadu ku tilmaamaan ilaahay qofka inuu necab yahay calaamad lagu garto ayaa jirta bay yidhaahdeen ilaahay inuu ku necab yahay calaamad lagu garto astaan lagu garto ayaa jira oo laga saadaaliyo waxa weeye nacaybka alla meelaha laga eego wakhtigii lagu siiyey sida aad ka yeesho ayaa la eegayaa waxaa la yidhi ka jannada gelayaa wati la siiyey uu kasoo faaiideeyey buu ilaahay jannada ku geeyey waa ilaahay fadligii laakiin acmaashu waa sabab ka naarta gelayaana wakti la siiyey oo si xun uu usoo isticmaalay ayuu ilaahay sabab uga dhigay oo naarta uu ku galay waxaa la ogaaday haddaba meeshu meesha ay u dhimatay ama acmaashaba meesha ugu muhiimsani inuu xagga waktiga yahay xagga taymka taymkan haddaba haddaad ku ciyaarto ama aad lumiso ama aad si xun ula dhaqanto waa calaamadaha lagu garto qofka ilaahay inuu ka jeedsaday iyo ilaahay inuu necab yahay astaamaha lagu garto wey maa laa yacni haddaad aragto maa yacni qof meelaha uun laqwi ka tirinaya ama wakhtiga ku luminaya ama wakhtiga ku dilaya haddaad aragto oo shaxdaa iyo makhaayadaha fadhi kudirirka lagu samaynayo iyo waxyaabaha noocaasa uun qof ku mashquulsan haddaad aragto qofkaasi waxa la hubaa inuu yahay qof aan wanaagsanayn oo maa yacnigii ku daalay inuu yahay naftuna way la qabsataa marka dambe waxaad arkaysaa qof idiloo daqiiqada uu masaajidka soo galaana ay u tirsan tahay daqiiqada uu makhaayada joogo iyo hudheeladuna ayna u xisaabsanayn waa xaqiiqi jirta waxaad arkaysaa bal anuu masaajideenna waxaan eegaa albaabadaan eegaa waad yaabaysiin marka masjidka la soo gelayo kelikeli baa loo soo galaa dad isku cidhiidiyayo maad aragtay soo gelidda maya laakiin marka la dareerayo ka waran eg marka la dareerayo waxa weeye xalay baa laygala hadlayo laygu lahaa albaabkan hanaloo furo eg waa dareerkii moogtahay haddii dareerba uu meesha yimaado kaanamaa in balaayo laga cararayo unbaad mooda meeshu waa khayr weeyaan meeshu waa nimco weeyaan eg inuu qofku uu dareemo daqiiqada aad ducaysato ama aad qur'aan akhrisato ama aad walaalkaa kaga dambayso inay khayr kuu tahay waa inaad dareentaa ama waa inaad ogaataa waxay culimadu tilmaameen horta shanta maxkamadood jardaari baa jawaahirkiisa ku soo saaray shanta maxkamadood sheekhii la odhan jiray almakina kitaabka quutulquluubka la yidhaah ayuu shanta maxkamadood ee maalaayacniga qofka la saaro ayuu ku soo saaray uu kaga hadlay kanaynu leenahay ilaahay qofka uu nicib yahay wakhtigiisa ayaa luma oo maalaayacniga ayuu galaa sheekhii weynaa allaha u naxariistay ee ibnu cabdilber la odhan jiray madaahibkaba wuu jamciyey kitaabkiisa atamhiid la yidhaa mujaladka sagaalaad boga laba boqlaad ayuu kusoo kaga hadlay mujaladka sagaalaad qofku haddii maalaayacniga ilaahay u furo ilaahay looma nisbaynayo naftiisa iyo shaydaanku haddii ay jeclaysiiyaan maalaayacniga iyo makhaayadaha inuu fadhiyo iyo meelaha un inuu ka sheekeeyo waa calaamad lagu garanayo inuu qofkaa ilaahay necab yahay weeye astaamaha nacaybka alla lagu garto ibnu cabdilber baa kitaabkiisa tamyiidka mujaladka sagaalaad boga laba boqol ayuu kaga hadlay masalada anas ibnu maalikin radia allahu tacaala canhu qiso laga sheego ayaa jirta ibnu abidunye ninkii la odhan jiray baa soo guuriyey qisadaa xataa sheekheenna tirmidigu waa soo wariyey dagaalkii u xidbayna ku saabsan tahay nin shahiiday ayay hooyadii la hadashayna waa la yidhaahdaa sida ibnu xajarku soo gudbinayo laakiin kutubta kale waxa u badan qof baa la hadlay hooyadii laguma qayido laakiin waa ziyaada ku jirta hooyadii ku qaydaysa nin shahiiday ayay hooyadii la hadashay ama qof baa la hadlayo hanii'an lakaljanna ayuu ku yidhi alla ilahe bogaagsi iyo hunguri mar ayaadu leedahay xaggii jannada rasuulkaa u jawaabay sal allahu calayhi wasalam wuxuuna ku yidhi wamaa yudriiki maxaa ku ogeysiiyey lacallahu kaana yatakalamu bima laa yacniih wayabkhalu bima laa yugnii waxaa laga yaabaa inuu dhex geli jiray wax maalaa yacniya waxa laga yaaba inuu ku bakhayli jiray waxaan waxba u taraynin maxaan ku ogeysiiyey balukaadii baa layidhi kaa ku degdegi jannadae kolka waxaad arkaysaa maalaayacnigu waa halis kol hadduu xaaraantii ay gegelayso oo shay xaaraanihi maalaayacni uu noqonayo makruuhii uu gelayo shaygan waa qofka waa loo cadaabi karaa maalaayacniga galay waa loo cadaabi karaa walow hadduu dee ahlu islaam yahay jannada uu ku dambaynayo jannada ayuu ku dambayn doonaa biidni illaahi tacaala waxay culimadu tilmaamaan ninkii luqmaan alxakiim la odhan jiray waana aad iyo aad u qiimo badan ayuu ubadkiisa u soo jeediyey waana aad u qiimo badan ayuu ilmihiisa kula hadlay yaa bunaya markuu lahaa uu ilmihiisa kolba waaninayuu kolba dhinac ugu dhigayey aqimi salaa inankaygiyo wuu leeyahay salaada oog oo salaada ha dayicin waa luqmaan alxakiim nin aad u waano badan oo u wacdi badan buu ahaa lix qodob eeg lix amar oo inankiisa uu amray iyo laba nahyi oo inankiisa uu u diiday sidee sideedaa ayaa isku xigaba yaa bunaya markaad akrido waa lix amar lixda amar marka hore afar amar buu ilmihiisa saaray markuu afar amar saaray buu haddana laba shay u diiday laba shay ayuu u diiday yuu yihi dhaqanka dadka wanaagsan ma aha labadaa shay iska ilaali buu yidhi haddana laba amar buu xagga dambe mariyey kolkaa waa lix amar iyo laba nahye ayuu luqmaan alxakiim inankiisa ayuu kula teliyey luqmaan alxakiim baa lagu yidhi isagoo dad aad u badan ummad wacdiyaya oo waaninaya ayaa lagu yidhi luqmaan alxakiimow derajada intan la eg iyo xikmadda intan la egee ilaahay carabkaaga uu soo marinayo maxaad ku heshay ama maxaad ku gaadhay baad isleedahay buu yidhi laba riwaayadood ayaa la soo wariyaa riwaayo waxay tidhaahdaa markii la weydiiyey darajada intan la eg ama qiimaha intan la eg maxaad ku heshay riwaaya waxay tidhaahdaa sidqu lxadiid wa adaau lmaana wa tarku maa laa yacni wuxuu yidhi waxaan ku helay sidqu lxadiid weligay been ma sheego buu yidhi runtu siday dooni ha ahaatee runta inaan ku hadlo unbaan ku dadaalaa buui sidqu lxadiid anigu runta un baa laygu ogyahay buui waa kow wa adaau lmaana wax laygu aaminayna weligay ma khaa'imin buu yidhi sidiisa un baan isna u bixiyaa buui waa qodobka labaad ka saddexaad wuxuu ku tilmaamay watarku maa laa yacniini shayga aan aniga iqusaynin ee waxba ayna iga shan iyo toban ahaynna ma dhexgale waan ka tagaa yidhi saddexdaa arrimood innaga waxaynu usoo qaadanay qisada watarku maa laa yacniini waxa aan iqusayn baan ka tagaa ilaahay kolkaa martabo iyo derajo iyo inuu carabkaaga xaqa ku tuuro ama xikmadda uu ku waafajiyo ayaad ku helaysaa ama aad ku gaadhaysaa waa luqmaan lxakiim culimmada qaar waxay yidhaahdeen luqmaan lxakiim halkaa sidqulxadiidka hore ayay ku bedeleen qadarullaahi bay yidhahdeen ilaahay qadarkii wa adaau lamaana wa tarku maa laa yacni ilaahay baa ii qadaray ammaanadana sideedaan u gutaa maa laa yacnigana nin dhex gala oo isku tuura ma ihi ayuu yidhi waxa weye luqmaan alxakiim baa laga soo guuriyey ninkii la odhan jiray axnaf ibnu qays axnaf ibnu qays waxa weeye taariikhda marka la eego ninkii ugu dulqaadka badnaa isagoo doonyaysan maalin seefina ay barbar taal ayaa inankiisiioo curdeed loo keenay oo meyduu dhiiggu ka da-ayo isla markaa kii dilay oo isna garbaduub loo wadana waa loo keenay waa axnaf ibnu qays axnaf ibnu qays sheekadii uu waday ma kala jarin markuu warkii dhammaystay ayuu kii garbaduubka u xidhnaayee qaatilka ahaa ayuu la hadlay wuxuu yidhi maxaa kugu kalifay inaad naftaada naar geyso walaalkaana aad disho maxaa kugu kalifay buu yidhi intuuna u jawaabin ayuu ihi ninka xadhigga ka sii daaya waan cafiyeye inankan la dilayna hooyadii reer shisheeya reer durugsan baan ka soo guursadaye yayna u arkin in iyadu reerkay ka soo jeeda darteed wiilkeedii aan loogu soo aari waaye ama mag looga bixin waayey boqol halaad geelayga ka kaxeeyo inankan hooyadiisiiiyo buuli anaa inanka magtiisa bixinayay waa wiilkiisii curdeed isagaa magtiisiina gabadhan inanka ila dhashay ayaan doonayaa buu yidhi inayna u arag inayna inankeygii in la yasay ama la yaraystay anigaa magta bixinayay buu yidhi anaa magta bixinaya boqol halaad geelayga ka kaxeeya waxyaabaa lala yaaba waxaa kamid a horta kiiska meesha ka dhacay cay ahayn iyo aflagaado dil buu ahaa uu ka duwan yahay dilku kiisaska kale waa ka duwan yahay haddana kiiska meesha ka dhacay kiis cusub oo qoyan oo hadda dhiigu u yaacaya ayuu ahaaye kiis raagay ma ahayn kiiska raagayna dee tacaamul kale iyo waxyaabo kale ayuu leeyahay haddana kiiska meesha ka dhacay kii geystay haddii la waayo inta la raadinayo ayaa la cadho baxaaye kii geystay waa kanoo garbaduun buu kugu xidhay oo ku hor joogaa haddana kiiska meesha ka dhacay ka laga galay hadduu bilaa hub yahay intuu hub raabsanayaaba laga yaaba inuu shaydaanka iska naaru is yidhaahdo warbal tanun ha ku eegine tan ku daye ninku seef buu haystaayo waa kan u haystaa haddana kiiska meesha ka dhacay ninkan wax dilay ee dilka geystay cid difaacaysa hadday jirto qofku wuxuu ka fikiraa war dee nafa kalaa ku dhimanaye maxaad yeeshaa buu is yidhaahdaaye cid difaacaysaa ma jire ma jirtee si loo dilo ayaaba loogu keenayba waaba loo hayaaba ninka kolka halkaa dulqaad dhaafa dulqaad dhaafa halkaa oo la garan karayaa ma jiro axnaf ibnu qays waxyaabaha runtii ucjubatu zamaan buu ahaa taarikhda waxyaabaha lala yaabo ayuu ahaa wuxuu odhan jiray falarubama daxika alxaliimu min alada wa fu'aaduhu min xarihi yata'awahu gabay buu tirin jiray falarubamaa daxika alxaliimu min aladaa wafu'aaduhu min xaarihi yata'awahu waxaa laga yaabaa buu ihi ninku hadduu dulqaad leeyahay inuu afkana kaaga dhoolla caddeeyo qalbiga iyo uurkana inuu ka gubanayo ayaa laga yaabaa buu leeyahay qofka dulqaadka lehi carabkiisa wuu xakameeya laakiin uurkiisa ma xakamayn karayo kolka axnaf ibnu qays ninkaa ayuu ahaayo nin cajiib ah cajiib ah cajiib ah buu ahaa su-aal baa la weydiiyey waxaa lagu yihi axnaf binu qaysow bima sutta calaa qawmika maxaa tolkaa boqor ugu noqotay sayid ugu noqotay wa anta acwar waabad cawaran tahaye eh, oo ish adibaa cawaran eh maxaad boqortooyadaada ku gaadhay baa lagu yidhi wuxuu yidhi waa bitarki min amrika maa laa yacniinii ani amarkayga maaha adiga buu yidhi amarkaaga inta aan iqusayn unbaan anigu ka tagaa buu yidhi waxaan shan iyo toban waxbaba iiga ahayn oyna waxbaba iiga gelin unbaan amarkaagan unbaan inta dheeraadka igu ah iska daayaa buu yidhi kaygun ku ekaystaa buu yidhi kolkaa culimmadu aad bay uga hadleen waxyaabaha la yidhaahdo maalaayacniga imaamu shaafici wuxuu ku soo daray saddexda shay ee caqliga dhisa caqliga aadamaha saddex shay baa dhisa ayuu yidhi saddexda caqliga dhisa wuxuu ku soo daray mujaalasat lculamaai dadka culimada ah la fadhiisigooga waayo ilaahay kalaamkiisiina way hayaan xikmadihii horay u dhacay iyo taariikhihii horena way hayaan kolka caqliga waxa kordhiya bui mujaalasat culamaai waxaa kaloo caqliga kordhiya buui mujaalasatu saalixiin dadka ahlu cibaadada ah culimaba ahayne dadka ahlu cibaadada alla fadhiisigooguna caqligaaga way dhisaano way kordhiyaan imaamu shaafici qodobka saddexaad wuxuu ka dhigay wa tarku lkalaami fi ma laa yacni buu yidhi waxyaabaha caqliga dhisa waxa kamida buu yidhi inaad ka tagto waxa hadalkaa ee dheeraadka kugu ah ee fuduulka ah ee waxba aan kaaga dan ahayn ka tegidooda ayaa isna caqliga waxa dhisa ka mida ah. imaamu shaafici mar kale ayuu ka hadlay masalada maalaayacniga sida ibnu jawsi uu ku soo arooriyey kitaabkiisii fii dami hawa la odhan jiray imaamu shaafici wuxuu yidhi man araada an yunawir allaahu qalba qofka jeclaysta ilaahay inuu qalbiga u nuuriyo falyatruk ilkalaama fii ma laa yacniihi buu yidhi qofkaasi ha ka gaabsado hadalka waxyaabaha bilaa faa'iidada ah ee nafciga u lahayn waxaa ha ka gaabsado innagana runtii waxaa aada inoogu badan in wakhtiga la dilo oo qofka loo haystaba qofka ninrageedkaa ah ka hadalka badan ee dhaqdhaqaaqa badan ee dagaalka badan ee maagista badan ee jaar iyo ehelba ay ka badbaadi waayaan in badan baa u haysata ninrageed inuu yahay xaqiiqatan ninrageed ma aha waxa weeye waxyaabaha naar geynaya ayuu qofkaasi ku shaqaynaya ama uu socdaa xadiika macnihiisaynu isa saari min xusni slaami lmari qofka islaamidiisa wanaageega waxa ka mida tarkuhu inuu qofkaasi iskaga tago maaka laa yacniihi isaga anfacayn ama aan qusaynin ama maaka laa yacniihi maa shayga ama maakabaad odhan maaka soomaaliga kaabaad ku macnay maakiibaad ka tegi laa yacniihi ama ma shay baad odhan waayo maadaasi ama waa ismi mawsuul ama waa nakiro mawsuufo ah oo bimacnaa shayin ah jumlada laa yacniihi ayaa kolkaa marna silo noqonaysa marna sifo noqonaysa rawaahu xadiidkan waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey waayruhu ayrkii oo ibnu maajihina way wariyeen haakadaa sidan isagoo ah ereygan haakadaa waxa weeye waa mawsuuloo nebi maxamed buu la xidhiidhsan yahay xadiidkani waa mutasil markaa sidan waa mutasil buu u yahay xadiiku waa xadii mutasil ah sidan markaynu udhigno rawaahu waxa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wa ayruhu ayrkiina wuu wariyey haakada isagoo sidanoo mutaila xadiikan kutubta qaar waxay yidhaahdeen xadiiun xasan waaba keenanaaba gorayaba xadiiun waa xadii xasanun xasan ah sanadkiisiiba xasan ah waa derajada labaad wey saxiixa unbaa ka sareeya xadiika saxiixa ah unbaa ka sareeya darajada labaad waa xadiidka xasanka ah xasan hadduu hoos uga dhacana waa xadiidkii daciifka ahaabuu noqonaya oo daciif buu noqoni markaa xadiiun xasanu waa xadii xasana tirmidi baa ku tilmaamay xasan inuu yahay xadiikan ibnu cabdilber sheekha la yidhaahdo waxauu isagu ku tilmaamay inuuna xasan ahayne uu ka sareeyo oo wuxuu yihi xadiikani waa saxiix buu yihi axmed ibnu xambal iyo imaamu lbukhaari iyo yaxya bnu maciin culimo fara badan oo culimmadii ahlu xadiidki ihi xadiidka daciif bay ku tilmaameen oo inuu daciif yahay inuu mursal yahay cafwan mursal inuu yahay mursal inuu yaho una mutasil ahay inuu taabici mursalka maxaa la odhan jiray nin aan maxamed ka maqal oo irsaaliyo oo rasuulka inuu ka maqlay iska dhiga sida taabicigii oo kale nebi maxamedba ma arag qaala rasuulullaahi buu odhanaya sala allahu caleyh wasalam qaala rasuululahi kol haduu yidhaa dee mursal ninbaa meesha ka maqan bay ka dhigan tahay waxa kolkaa culimadu markay saddexdaa sanad u kala saareen xadiikan waxaynu aragnaa tirmidio xasan yidhi waxaynu aragnaa ibnu cabdilbar oo saxiix yidhi waxaynu aragnaa imaam bukhaari iyo axmed ibnu xambal iyo oo mursal yidhi baynu aragnaa ibnu xajar wuu ka daba qaatayo wuxuu yidhi laba dariiq buu ku soo aroorayo dariiqan imaamulbukhaari iyo ay ka hadlayaan iyo axmed ibnu xambal mursal buu kuyo waa dariiqii zuhri buu yidhi waa dariiqii zuhri waa mursal dariiqa ah. dariiq labaad baa jira iyo sanad labaad oo mutasil ahoo waa sanadkan xasanka ah tirmidi uu xasanka ka dhigay waa dariiq labaad kol hadduu xadiidku laba qodob yeesho itisaal iyo irsaal hadduu yeesho rag badan baa qaatay alitisaalu muqadamun min alirsaali in xadiidka ka mutasilka ah laga horraysiiyo ilansiyaado iyo bayaan buu leeyahay ka mursalka ah saddexdaa qodob ayay culimmadu iskugu khilaafeen xadiika takhriijkiisa weeyaan waxaynu leenahay xataa hadduu xadiidku daciif noqdo culimada ale waa mursal waxay ku leeyihiin xadiidku wuxuu waafaqsan yahay diinteennii saxda ahayd axaadiis sax ah iyo aayaad wada sax ah ayuu waafaqsan yahay oo xadiidka ku camalfalkiisu macnaha uu ka hadlay waa macno sax ah oo man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut toos buu u waafaqsan yahay axaadiitii bukhaari iyo muslim ee kale xusnulislaamka ka warramayey toos buu u waafaqsan yahay macno ahaan xadiidku dhag ayuu inoo yahay ama sax ayuu inoo yahay in sha allahu tacaala casharkeenni halkaasuu ku joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed